إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة السبت الموافق للثامن من شهر شعبان عام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الإبراهيم وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كي بقول لي شن إي صدنات مجالس الملك شرح كوبنا كتاب سنن النسائي caawan oo habeen sabti kuna beegan sideedda shacbaan kun afar boqol iyo labayo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam kitaabuulxaji ayaan kusoo jirnay baabka caawaan bilaabi doona insha allahu tabaaraka wa tacala oo baabka saddex iyo afartanaad الزacfaraanu lilmuxrim baabu الzacfaraani zacfaraanka baabkiisa oo lilmuxrimi qofka xajka xarman ama cumrada xarman u isticmaala wixii ku soo arooray iyuu baabkan u baab yahay ma bannaan yahay in la isticmaalo mise ma bannaana nacam bish toddoba miya aragtida mise mise mise taariikhda habeenkee la arkay habeenkee la arkay haa midda qoraalka maanta todobahayd caawa yaa sheekh hadda waxaa qoran lixaa qoran miya ah, marka todob yaa sheekh aragtida aragtidaa todobaha laga yaabaa marka ikhtalafa alculamaau fi taxdiid اleyla calى qowleyn alqowl اأwl anahu sabca wاlqowl الثani anahu ثamaaniya marka sabca ثamaaniya waa labadaba ilaa aan ka hubinna in sha allah waa sideed iyo todoba labadaa ka mid xadiidka laba kun todoba boqol iyo lix iyo todoba todoba lix iyo xadiid todoba laba kun todoba boqol iyo iyo lixaad waa xadiid صaxiixa qaala اimam النasai alي abarna isxaq ibn ibrahim alxandali waثiqaة tabt can ismaaciil ibn culaya waثiqaة tabt can abdاiiz cabdilcaزiiz ibn shayb اlbunani waثiqaة can anas bn maliki khadimi rasuuli اlahi sal slm qaala wuxuu yihi anas naha nabiyu nabigan wuxuu diiday sal slm an yatazacfara rajulu ninka ragga ah inuu zacfaraan si ahaanba marsado ayuu nabigeena diiday sala allahu calayhi waaalih wasalam zacfaraanka waa taqaanaan waa wax macruufa oo xitaa bariiskan maarata baryaaniga ay dhahaan qolyahan hindida iyo halka lagu caseeyey waa zacfaraanka qayb ka mid ah marka zacfaraanka in ninka ragga uu jirkiisa ama ha noqdo ama dharkiisa uu zacfaraanka marsada nabigeen u diiday sal slm maxajka ay gooni ku tahay iyo xraamka iyo cumrada mise waa caam taa iyada waxaa weeyaan waa mar kale insha allah xadid laba kun todoba boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixu bimaa qabla xadiid ka horreeyey ayuu saxiix ku noqonaya laakiin hadduu xadiidkaas ku jireen wuxuu noqon lahaa xadiis dacfi lagu xukumo qala imam abaranii kaiir ibn cubayd almadxaji waa almudxaji ama almadxaji waa iqa can baqiya ibn اwaliid alkilaaci alximsi wa saduuq kaiir tadliisi can الضucafaa can shucba waa imaamkii qaala xadaanii ismaaciil ibn culaya ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya weyaan ninka isaga ah waa saduuq ismaaciilkaas may cafwan waxaa weeyaan ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya waa iqatu tabt qaala xadaثani cabdilcaziz ibn shayb hay ibn shayb albunani waa iqat isna can anas bn maliki radi allahu taala ada qala anas bn malik nahaa rasuula nabiga wuxuu diiday sal slm can atazacfuri zacfaraanka in la marsada ayuu nabigan diiday sala allahu alayh ali wasalam huruudka iyo wix la midka ninka rag inuu isku dharoobo ama dharkiis ku dharoobo nabigan uu diiday calayhi الsalaatu wasalam xadid laba kun todoba boqol iyo sideedaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas akhbarna qtay bn saciid qaala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham wa iqatu tab an cabdilcaziz ibnu hayb abunani wa an mali radi alahu ta ada ana rasu a wuu diiday rasuulkeena can tazacfuri zacfaraankii la marsada qaala xamaadun xamaad wuxuu yidhi ibnu zayd yacni lirijaal ragga ayuu la jeedaa dumarka iyaga zacfaraan iyo huruud iyo baabkaas inay ka shaqaystaan oo isku qurxiyaan waxaa weeyaan waa wax dhib aan lahayn waman yunashau fi اlxilyati wahuwa fi اlkhisaami hayru mubiin dumarka markay quruxda markay dhashaan baad aragtay dhagaha loo duri markiiba waxaa laga yani quruxda waaba iyaga jus takwiinkooda ka a ah, waman yunashau fi lxilya timaha u qurxi foon ah, loo feenay waa laba jir saddex jir afar jir marka baabkaas waa baab laga maarmaynin baabkaas ilahay abu khalqi subxaana wa tacaala waa yahay baabu baabun fi اlkhaluuqi lilmuxrim qofka xajka xirman catarka oo loo yaqaano khaluuqa ama catar arooska ay culimmada naga dhihi jireen oo yaro culus aadka u carafta badan in loo marsado xajka inuu banaayay in kale ta iyada horaana ugu soo hadalnay khaluuqa kacadar ahaan ama mis ka ama khaluuq ha noqd mid kale ha noqdee dhib ma lahan haddii aynan xaaladda la marsanayn ahayn markaad tidhahda labayk allaahuma xajan labayk allaahuma cumratan markaad tidhahda kadib haddii aynan ahayn ilaa ka xalaaloobaysa oo ka hore intaad marsato kadibna jirkaada isagoo saarsaaran aad xajka xirato dhib ma lahan maradana aan la marinin lagu xarmanaa in markaad xarmad kadibna aadan marsanayn dhib ma lahan marka nooca isaga ah tilmaamta la tilmaama waxaa weya waa nooc yani eh, ka duunaay catarada kale in la marsan kara oy dhib lahayn ayuu baabkan ubab xadidka laba kun todoba boqol iyo sagaalad wa xadis saxiixa qaala alimamu nasi al akhbarna moxamed ibn mansuur aljawaaz waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyayna waa imaamkii iqatun tabt can camr ibni dinaar eh, waa iqatun tabt can caطa ibn abi rabax alqurashi waa iqatun faqiihun faadil kaiir irsaal mowlaahum weeyaan reer qureysheed ayaa xoreeyey can safwaan ibnu yaclaa التmimi almaki waa iqa can abihi abis yaclى ibn umaya almaki التmimi صaxaabi jaliil radi الlahu ta arda ana rajula bacata الnabiy nabiga yimi sal slm waqad ahalla wlxaal qad ahalla uu ku dhawaaqay bicumrati cumra labayk allahuma cumratan ayuu ku dhawaaqay wa calayhi korkii waxaa ahaatay muqaطacatun dhar la talay oo talan shaarar iyo sarwaale iyo dharkii dee bijirki loo talay muqaacaadka waxaa weeyaan ahiyaab almakhiiطa waa dharki la talay dharki la talay maxay tahay war dharka jirka siduu u samaysan loo talay wa wa huwa isagana mutadamikun bikhaluuqin catarkaas oo loo yaqaano khaluuqa ama catar arooska ay culimadana dhihi jireen raximahumullah waxaa weeyaan isaga oo isku dharoobay oo jirkiisa ka soo buuxiyey fa qaala wuxuu yidhi ahlaltu bicumratin nabi allow cumro ayaan xirtay famaa asnacu ee hadda maxaan sameeyaa waad ujeeddaa dharkan noocan waan xiranahay oo talan sidoo kalena catarn waa iga buuxaa maxaan sameeyaa faqaala nabig nabig wuxu sl sl maa kunta waxaad ahayd sanican mid samey fii aji xajika xajkaada waxaad samayn sameyn xajka wixii kaa xaaraam ahaa ayaa cumrada kaaga xaaraam qaala wuxu uhi kuntu waxaan ahaa attaqi haada qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa attaqi haada mid iska dhowra wa aqsilhu iskana dhaqa faqaala wuxuu yidhi maa kuntu waxaad ahayd saanic mid sobi fii xajika xajkaada fasnachu ku samey fii cumratika cumradaada saas ayuu nabig yidhi sal sl xadidka laba kun iyo todoba boqol iyo tobanaad waa xadii saxiixa qaala aimam nas abarni moxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim ibn culey waa iqa qaala xadaana wahb ibnu jariir alazdi aljahdami waa iqa qaala xadaana abi abis waa jariir ibn xazim alazdi waa iqa qala wuxu uhi samictu waxaan ka maqa qays ibn sacd almaki waa iqa yuxadiu soo ka warram can ataa ibn abi rabax can safwaan ibnu yacla ibn umaya can abiihi umaya ibn yacla ibn umaya cafwan ah, ah, yacla ibn umaya qaala wuxuu yidhi ataa rasulah nabigana wuxu yimid sal sl rajul nin baa u yimid wa huwa nabigana biljicraana jucuraana meesha la yidhahda nabigeena oo jooga ayaa nin baa u yimid calayhi salaatu salaam wa calayhi ninkaa korkii waxaa ahaatay jubbatun kor ayuu xihan yahay wa huwa isagana musafirun uu booreeyey amaba uu muxuu ahaa jaallo ka dhigay lixyatahu garkiisa iyo walaasahu madaxiisa muxuu marsaday marka zacfaraan ha u malaynan inuu yahay muxuu ahaa cilaankii fa qaaluu ya rasu rsulka allow innii aniga axramtu cumrata cumro ayaan xirtay wa ana anna kamaa tara saad aragtay ayaan ahay xaalkayga koorkaan waa xiranahay haruud iyo waxaa weyaan zacfaraan iskala daalay faqal wuxuu yidhi inzic canka aljuba jubbada iska siib waqsil canka sufra waxyaabahan muxuu ahaa sufrada ah oo berberoogan iska dhaq haddii cilaan u halna cilaan meel laqi kara waa maya haruud iyo waxaa saaran iyo zacfaraan iyo waxaa saaran wamaa kunta waxaad ahayd saanican samayn fii xajatika xajkaada fasnacu fii cumratika cumradaada ku samey ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waali wasalam oo wax alla wixii cumrada kaaga xaaraan aha xaj kaaga xaaraan aha cumradana waa kaaga xaaraansan yihiin saasuu nabigan le calayhi salatu slam baabulkuxli lmuxrim qofka muxrimka ah inuu indhakuusha ayuu baabkan u baabiya dumarkun baa indhakuusha annaga soo ma ogediin laakiin raggan waa indhakuulan karaan ishkaal ma laha ishkaal ma laha xadيث laba kun todoba boqol tobani kobaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaم بن سعد أخبرna qtay بن سعيid qala xadثna سفyaan بن عuyayنة عن أyوب بن موسى بن cمر بن سعيid بن الcاaص الqرشي الأmوي واثقة عن نبي بن وهب الqرشي المkي واثقة عن أbان بن عثمان بن عفان رحimه الله واثقة عن أبيه أبي عثمان بن عفان ذا النuurayn ذا النuurayn nabigeena calayhi الصalaaةu wasalaam laba gabdhooduu dhalay ayaa isiiga dambeysay ilaahay intuu nebi aadan khalqay ilaa maanta la jooga nin laba gebdhood oo nabi dhalay aada ilaahay ku karaamey oonan isaga ahayn ma jiro min yowmi maa khalaqa allahu aadam ilaa nebi moxamed calayhi الصalaaةu wasalaam ambiyadii intaas ahaa oon tirada lahayn minhum man qasasna calayk wa minhum man lam naqsu calayk lama sheegin weli nin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaamay inuu laba gabdhood oo nabi dhalay weliba khayr اkhalqi wa khayr اlambiya wa khayr mursaliin ilaahay uu ku karaamay oon asaga ahayn lama sheegin weeyaan waayahay cuثmaan ibnu cafaan radia اlahu ta manaaqibtiisa lama koobi kara cuثmaan ibnu cafaan wax inaba caadi maaha waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah jamc alqur'aan اlkariim musxafkan a taqaanaan waxaa weeyaan oo hadda la isticmaalo oo toddobada qira ama tobanka qira oo muxuua ah mutawaatirka ah ninka jamciyey waa cumaan bn cafaan radia allahu tan ada jamciga hore oo abubakar kii ka dambeeyey waxyaabaha lagu ammaano waxaa ka mid ah in nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadii baycat ridwaan markii la gelaayey oo lagu bayacooday cala in la wada dhinto ama la guulaysto lagu ballamay ninka loo mubaayaconaya maxay ahayd dartiis cumaan ayaa oo rasuul ahay oo la diray adeeg aha oo inuu gaaladaas ka warkeena amaba uu la soo hadla loo diray ayaa waxaa suuqa la soo geliyey oo dicaayo timid kutrkateen in la dilay kadibna baycata aridwaan laqad radia allaahu can muminiina id yubaayicuunaka taxta ashajara meesha hawsha ay ku imaaday sayd cumaan dartiis ay ahayd waxaa ka mid ahayd in nabigeena alayhi الsalaaةu wasalaam uu ku yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu gelin doonaa qamiis ayuu ilahay kuu gelin doonaa munaafiqiinta haddii ay kaa dalbaan inaad qamiiskaa siibta ha ka yeelin khilaafadii waa waa raggii marka dambe dili doona khawaarijta ahaa waxaa ka mid a ah waxyaabaha fadligiisa jeish اlcusra oo waxaa weeyaan tabuk loo baxay kun riti amaba gaadiida oo qalabaysan ayuu muxuu ahaa fii sabiilahi ku bixiyey marka sidoo kale magaalada madiine marka la imaaday biyaha aad bay u yaraayeen xaafadan quba aan aadka ugu fogeyn oo dhanka ka xigta waqooyiga ka xigta masjid masjid qiblatayn cafan qiblatayn dhanka waqooyiga ka xigta ceel baa ku yeelay ceelka isaga marka nin yahuudiya ah iska lahaa yahuudigaas marka waana ceel aad u miyi macaan markaasuu muslimiinta ku dhibi jiray lacag ay ka bixi karin oo aad qaali ahna waa ka iibin jira caagiba amaba inti yaroo mxuu aha lacabaaba markaasaa nabigana wuxu yh sal slm war ceelkaas yaa muslimiinta u iibina oo janno ku iibsani yaa muslimiinta inta u gada janno ku iibsana cumaana wuxuu yh aniga saa ka iibiyey biiri cumaana la yihahda maanta ilaa hadda wuu jira ceelka isaga la socda ilaa hadda waqfiga asaga ahaa beer weyn baa uu ku dhex yeela dowladda eh, mxuua qolyahan oo turaaska iyo waxyaabahan taariikhiga ah ayaa la wareegay dhaqaale aad u badanna waa loo celiyey lidaalika awqaafa lagu sameeyey oo haddaba magaalada madiine ka jirta oo aytaamta wax lagu siiyo oo fuqarada wax laga siiyo oo maraakiista islaamiga laga dacmiyo oo sayd cumaan uu leeyahay weli aad jirto sayd cumaan marka fadaa'ish uu leeyahay wax la koobi kara maahan radia allahu tacaala canhu wa ardaah waxaa weeyaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid oo dhacay in nabigeena calayhi salaatu salaam maalmaha ka mid uu aaday quba dhaqan waxaa u ahaan jirta kama albukhaari sabti kasta ama usbuuc kasta hadhah amaba sabtiga cadi ha noqdee inuu quba aado raakiban oo maashiyan inuu lugna ku aado ama uu ku aado muxuu ah isagoo gaadiid saaran maalin maalmaa ka mid ayuu quba tagay intuusan bixin ka hor abu masal ashcari ayaa wuxuu yidhi laaxrusanna rasuul laaxrusanna rasul lah sal slm nabiga maanta waan waardeyne waardeyne cid u dirsana maarka isagaa isdiray markaasuu nabigeenna guryihiisuu imaaday kadibna waxaa weyaan uu ka waayey xagu aada quba inuu aadaan loo sheegay uu soo daba orday walaalkiina wuxuu iga daba nabiga aan wada waardayn isla jirna maanta isagoo isagoo weyse qaadani ayuu ka soo tagay qubuu tagay kama cinda albukhaari qubuu tagay nabigeenna calayhi salaa slaam oo meel beer ah ku dhex jira oo ku xaaj gudana ayuu u galay kadibna markuu nabiga soo dhammaystay weysadii iyo danihiisu soo dhammaystay ayaa ceel meesha ku yeelo ariisa la yidhaah ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intuu dhexgalay iyuu ceelkii lugaha ku daystay karkarku ku fadhiistay ama qarka gawga ku fadhiistay kadib lagu ka daysta nabiga halkaa ku fadhiistay lagu ka daystay albaabku marka waa asagii intuu usoo laabay ayuu u istaagay beeraha moogta waxay leeyihiin albaabyo oo amaba ka samaysan eh, geedaha timirta iyo laamanka timirta i laga sameeyo noocaas meel walba albaab ay leedahay xataa xoolaha albaab baa loo yeelaa oo awd ayaa la saaraa albaabkii marka u fadhiistay waardiye cid u dirsten lama arkay walaalkii marka isna weysu ku maqan nin baa marka albaabka guduhu kasoo ka fadhiistay qof baa soo riixay markaasuu yidhi keed ahayd wuxuu yidhi waxaan ahay abubakr abubakraan ahay halkaada joogu yidhi soo dhaaqe nabigu u taga alah sl wuxuu yidhi abubakra bananka taagan looma dirsan asaa isdiray ya isagaa isdiray mararka qaar xilkasnimada qaarkood waa fiicadna mogta markaasuu yidhi u idin ha soo gala uguna bashaaray inuu ahlu jannay yaa lahaa min nicma qodob rag baa soo galay nabigeena slam alayh salaa slaam midiguu ka fariistay is lagu daystay nabigeennan weliba qaybtan oo jilbaha ka koraysa bawdiyaha qaybtada hoose oo u faydan yihiin maradu usoo laabtay dan xataa dan kama gelin abubakara soo galay oo soo dogiya abadan isma dhaqaajin sidiisu fadhiya isbedel ma laha kadibna meeshuu ku noqday abu muusa markaas in yuriid illahu biakhi khayran yati bihi walaalka haddii ilahay khayr ula dooro maanta ilahay arka ka soo rid ha yimaada khayr haddii lala doonay oo jannada asna loogu bishaaray magaaan lagu haya cumar ah kadibna asna albaabki joogu yidhi uu tagay nabigan u tagay fasax uusoo weydiiyey wuxuu yidhi soo gala janna ugu bishaaray sidiiyaa dhacday nabigoodna salaamay nabig isma bedelin sidiis isna waa xusuudagiisu alla socda isma bedelin bidaxu ka fariista ma ka fariista albaabka ninka saddexaad soo reexay cutmaan u noqday markaasaa wuxuu yidhi ugu bishaaray janna una idin inaad muxuu ahaa soo gala waxaadna u sheegtaa calaa balwan tusiibu imtixaan qabsan doonana inaad jiri doona u sheeg markaasuu inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu yidhi ilahayna uu ku mahadiyey uu soo galay markuu cumaan waa la yidhi nabigeena intuu caadi u fariis istoosiyey maradii u hagaajiyey ayaa muxuu ahaa nin wuxuu iska dhigay si rasmi ah dee dad qaabila camal raggii hore saaxibadiisa abubakar iyo cumar dan lagama gelin markaasa waxaa wey waa markuu nabig l alayh salaa slaam nin ay malaaigta ilaahay ka xishoonays miyaanan ka xishoonayn malaaigta ilaahay nin ay ka xishoonays miyaanan ka xishoonayn midda kale hadduu saas arko waxaba laga yab inu ishood xishood dartiis uu u imaan waayo meesha nebigiisii waxaa weeyaan sodoga u ahaa labadiis gabdhood oo muxuu ahaa eh, ay u dhexeen eh, in aad yani sooma galeen acawan marka waxaan kala jeeda cumaan waa ninkaas noocaas oo nabigeena calayhi salaa slaam uu ka xishoon jiray waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah marka ay kama fi bukhaari kadalika in ninka la yidhaahdo cuثmaan ibn cafan radi allahu ta ada wuxuu wadan jiray khaatimka nabigeena ala sl slm muxamedun rasuullah baa faskiisa ay ahayd waana qurux waana moori markuu nabiga calayhi salaa slaam u diri jiray qolyahan ahlu kitaabka uu kitaabaha u qori jiray waraaqaha u qori jiray ayaa uu muxuu ahaa eh, islaamnimada ugu yeeri jiray xilligaasa waay waxaa lagu yihi nabi allow waraaq aanan khatmi iyo lahayn timbara ma akhriyaan dadkaas madaxda ah markaasuu timbar wuxuu samaystay oo faskiisa iyo meesha korana ay ku qoran tahay muxamadun rasuulu اllah saasay ku qorantay kadibna nabigeena calayhi الsalatu salaam khaatimkiisa markuu dhintay waxaa la wareegay khaliifkiisa abubakr ayaa la wareegay markuu abubakr dhintay radia الlahu taala a waxaa la wareegay cumar radia الlahu taala arda isna markii la dilay booskii waxaa qabtay cuثmaan ibnu cafaan isna wuu la wareegay kaatumki marka isaga ahaa waana qurux waana khatmigii iyo tiimbarihii madaxa muslimiinta maalin maalmaa ka mida ah marka sidii nabigu samayn jira ariis waa la aadayaa qubaa la aadayaa nabiga ariiqiisa ay ragga marayaan waa way ku dayanayaan isagoo marka maalintan meeshii oo karkaarka ku fadhiyo ayaa ilahay qadarkiisa waa taqaanaa qofku markuu humuum iyo murugo ay kugu taagan yihiin yacanii waxyaaba waaad waaad fal ayaad samaynaysaa aadan iska warqabin dhulka qofbu uu qotinaya qofka marka qaar madaxu inuu iska xogtaa laga yaabaa mararka qaar waaa laga yaaba farihiisa mararka garki inuu saas maanta dil ku hayo ood iskama warqabo qofkii meelo kale ku baqanyi soo ma mararka qaar saacaddaanu furaya haakada isku waad aragteen marka wuxuu samaynaya kaatomkii ayuu marka khaatimkii iyo fargashigii ayuu mar bixinayey marna gelinayay saas saasuu samaynayay kadibna ilaahay qadarkiis duluq wuxuu ku dhex dhacay ceelka ariis markuu ceelku dhex dhacay waa la baaray ceelkii biyihii dhan waa laga haway oo laga wada saaray yacni xabad xabad ayaa loo baaray lawa halkii u dambaysa hadda qolyaha waxay ku leeyihiin khaatumka rasuulkeenna turki ayuu yeelaa waxba kama jiraan wax ka jira haba yaraatee lama arka halkaasuu ku dambeeyey wacalayhi marka waxay leeyihin marka wamin dalika alyowm tagayara annaasu calayh maalinta laga bilaabo ayaa waxaa weeyaan dadkii quluubtoodii khaasatan khawaarijtii iyo kuwa inkaarta qabay ee lagu kacay ilaa markii dambe isaga oo sooman oo yowm ah oo kitaabka qur-aanka akhrina halkaas uu ku shahiiday oo lagu dilay radia allahu tacala canhu arda inuu shahiid yahay nabigeena cadey sal slam buurta uxud ayuu fuulay markaasaa buurta markuu buurta uxud fuulay abubakr iyo cumar iyo cumaan ayaa la socday radia allahu tacaala canhum jamiica markaasaa buurtii ayaa gelgelatay ama dhaqaaqday maxay dhaqaaqi ilahay baa ogsoon laakiin koley waxaan is leenahay dadka saaran cadamadooda iyo qiimaha ay leeyihiin ayay mar laga yaabaa ilen nabigeena calayhi salaatu wasalaam geed aad ku khudbayn jiray oo saad u haysan jiray ayaa markuu ka tagay oo mimbarka loo soo dhigay ooye waad garanaysaan kama fi saxiixayn marka markaasa wuuu yidhi ubat uxud uxudow sugnaaw fa inamaa calayka nebiyu wasadiiqu washahidaan soo ma shahidaanka marka waa cumar iyo iyo cumaan radia allahu tacaala canhuma marka cumaan fadligiisa wax la koobi kara ma ahan radia allahu taala arda a Mhm. maxaa loo dhahay horta waa maxaa loo dhahay alcashar albashiro biljana maxaa loo dhahay nabigeenna iska soo gooy mar saas u joogay waa loo waxyooday abubakar fi ljanna cumar fi ljanna cuثmaan fi ljanna caliyun fi ljanna sacdun fi ljanna saciidun fi ljanna dalxa fi ljanna zubayr fi ljanna yacni hal maruu tiri maya tan ceelka shuqulkuma laha waa mar kale hal maru marka nabigeenna ayagoo jimle ah wuu jimleeyey laakiin rag badanaa jannada loogu bishaaray waxaa ka mid ah ninka la yidhahda bilaal ibn rabax ayaa ka mid ah casharada kuma jiro waxaa ka mid ah cukaasha ibnu muxsin waxaa ka mid ah eh, ninka la yidhahda eh, cimraan ibnu xusein ma saxaabo badan ayuu nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ugu bishaareeyey jannada inay gelayaan oo aad u tiro badan oo kamid ay faatima binta rasul sl ay ka mid tahay oo xasan iyo xusein ay ka mid yihiin oo shababi ahlijanna waa badan yihin saxaabadda nabigeena ala sla slam oo nabiga aad tacyini adig jannaad gelaysaa ku yidhi ama hebel jannaad gala ku yidhi gabadhii waxaa ka mid ahayd masaajidka xaaqi jirtay waxaa ka mid gabadhii sarciga iyo e, suuxi jirta oo nabigeena ala sla sl waa badan yihin laakiin kuwaan cashara bashan filjanna waxaa loo yidhi hal fadhi ayuu nabigeena cumar abubakr filjanna cumar filjanna cmaan hakada masaa u tiriy intaa waa un marka laakiin haddana in ayaga oo muxuu ahaa gooni gooni loo sheegay in hal mar la jimleeyana maanic ma lahan jimlayntii ma horreysay mise gooni goonida allahu aclam ma naqan ani kulley ma aqaan waayah hay cuثmaan bn cafaan radia allahu tacala an arda qala wuxu yihi sayd cuثmaan qaala rasu rasulka wuxu yh sal slm fi lmuxrimi qofka muxrimka ah ida ishtakaa hadduu ka xanuunsado ra'sahu madaxiisa iyo wa caynayh labadiis indhood an yudamidahumaa inuu ku dharooba u saaro bisabrin ibir saas maan umali ya asabru mariiru madaaqatuhu aw madaaquhu marka akhi lan tanaala cilma ilaa bisittatin lan tanaala cilma xataa eh, yani laa taxsab ilmajda tamran laa taxsab ilmajda tamran anta aakiluh lan tabluغa اlmajda xataa talcaqa الsabra majdiga iyo sharafta iyo aqoonta iyo waxyaalahaas ha u malaynin timir aad iska mudmuudsani oo macaan badan oo dhib aan loo marayn ha u malaynin nin baa waxaad arkaysaa waa caalim nin baad arkaysaa waxaa weya waa business yani maalqabeen weyn nin baad arkaysaa madaxweyne ayuu gaaray nin baad arkaysaa meel sare jooga waxaad umaynaysaa in hurdo iyo khuurr aad ku gaaray xaaraan ha ka yaabin yani timir wax macaannimo lagu gaari maaha sideedaba wax meesha saro la gaara waxaa lagu gaarayaa dadaal iyo towfiiq ilaahay oo ka horaysintaba marka waxay leeyihiin laa taxsab ilmajda sharafta iyo meel sare qofka inuu gaara ha u malaynin tamran timir oo anta aakilo iska mudmuudsan iska cuni oo macaan badan maya lan tabluga almajda sharaf iyo meel sare ma gaaraysid xataa talcaqa asabra ilaa sibir aad ka leefleefto sibirka markaad leefto hal mar qulub iskasiis maahan yani hal maraad liqi maahan sida sidii malabka oo kale intaad gacanta ku shubata sibir aad marka tartiib aayar aad ku raaxaysato sibir ma taqaanaan adduunka wax ka kharaar ma maqasheen intaad noolaydeen ama ma aragteen kule ani ma arkin wax ka kharaar ma haysaan marka waxaan kala jeedaa marka sibirka marka waxbaa lagu daawan jira waa dacaarti mogta sibirka waxaa laga sameeya muxuu ahaa dacaar sooma marka dacaartana waa daaw daawo waa macruufa wax la yaqaano wa marka taas in ay tun bay u badanta wallahu aclam kuwa kuwaan la marsana miya kuwa lacaba may dhib ma lakuwaas waa acaam mugti cunanima lacabakaas wixiiba haddii yani sideedaba waxaan makuulaadka la cuna asalka waa waa xalaal wax alla wix ilaah aad khalqay huwa aladii khalaqa lakum maa fi اlardi jamiica wax alla wixiiba yeelooba in la cuno ay dhib aan keenayn waa la cunaya waxyaaba yar baa loo diiday aa la diiday oo ina qul inamaa xarama rabbi alfaaxisha maa dahara ay sheeg ayad kale almaytatu wاdamu walaxmu اlkasiir wamaa uhila in yaroo kooban iyo wixii khamrada iyo wix la midka ah laakiin huruudka iyo wixii de noocaas ooma dhibba caafimaad aan u keenayn maa sha allah wax aadi maa huruud gadaalda baa laga ogaadayo inuu wanaag badan leey antibiyootigu ay leeyihin <laughs> oo abiici ah laa taxsab اlmajda tamran anta aakiluhu laa taxsab اlmajda tamran anta aakiluhu lan tabluغa اlmajda xataa talcaqa الصabra waaya inuu ku dharooba ood ku daweeyo bisabrin ya sheekhe waa un eh, kole sibir sibir sibir sibir waa marka haddii la yihahdo sida xabad sawdada rag ku dhacday ku dhexde eh, alxabata sawdaa dawaaun eh, likulli daa'in waa saxiix waa laakiin waxaa loo baahan yahay in la garto in la garto indhaha dacaarta dacaarta akaas laakiin eh, in la garto inta lagu shubi laha iyo xilliga lagu shubi lahay haddii intaad halkiinthal cago mxuu ahaa han boqoloo mililitr intaad qaadato dacar ka buuxis kadibna aadun cabta ama indhaha iskaga shubta imtixaan wa marka waxay u baahanaysaa in loo helo xabad sawdada waa saas oo kale haddadaa ku dhaga beelay xabad sawda saliiddii ay intay qaateenay muxuu ay dhuy ka siiyeen dhegti tii kale dhuy ka siiy eh, ku wad kuwad dhegalaa <laughs> qaara kuwa dhabeele ha ha nin baa waxaa laga sheekaynay intuu xabad sawdo qaatay oo muxuu ahaa aan caadi ahayn ay wuxuu samaynayaa duub adag ayuu duubanayaa duub saalixiyada dhab markuu ka sii ayuu kadibna bartama wuxuu ku shubayaa ayadoo badan beeruu ku fulayaa marka markaasaa wuxuu le hadda umaan caafimaad hele hadda umaan caafimaad hele wuxuu wada wuxuu wada wuxuu wada indhii dam istaalka saalagi waxa la yidhi khalaas indhaada tageen marka mararka qaar waxaad u baahanaysaa inaad waxyaabahan nusuusta lagu sheegay waa dawowa laakiin dawadii waxay u baahan tahay in qoondo loo helo hadda banadoolkan caadigu madax xanuunka loo isticmaala haddii aad labaatan xaba qalab ka siisa berri qabrigaadun baa la qodi hal mar haddaad qalab ka siisa allah ku naxariisto waa dhiman xaqiiqo muxaqaqo oo anin sun cabi ya sheekh ya kaniinada caadiga banadoolka caadiga iyo waxaa xanuunada kaniinada caadiga oo la isticmaala haddii adkii eh, caadigeed aad ka tagto sharooboyinka had lacaba haddii aad saddex sharoob afar sharoob intaad qabata aad qalabo ka siisa intaad ku noolaani allah ku raxmado ya sheekh waa isleeyihin omaya sheekiis waxaa goyni weydiye saya <laughs> rag fas'alow ahla dikri in kuntum laa taclamuuna moogta raggaas hawlahaas طibbigan badiilka ah oo geeda geedaha waa طibbi badiilay dhahan hadda waxyaaban kimid loogu barma loogu maarmaa waana cilmiga hadda aad xooga loo saarhay dabul badiilka ragga yaqaanan baa la waraysanay laakiin waxba kama aqaan sida dhabta waayahay baabu اkaraahiyati karaahiya ayuu baabkan u baabiya fi ثiyaabi dharka almusbaqati ee la ranjiyeeyey lilmuxrim qof muxrimka inuu karaawi ayuu baabkan u baab yahay xadid laba kun toddoba boqol toban iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa abarna maxamed bin hasan anasi wa iqatun xaafid iqatun xaafid nacam qaala xadathani ahmd saciid alqaطaan wa iqatun zabt can jacfar ibn muxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib weeyaan wa jacfar saadiq waa saduuqun faqiihu imaam qaala xadaanii abi aabihi waa moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib wa iqatun faadil qaala ataynaa waxau nimid jaabiran jaabir bn cabdilaah radia allahu tacala canhuma fasaalna waxaan wax ka weydiinay can xajati الnebiy sal l slm markaad jaabir maqashaan iyo xaj xadiidu jaabira la yihahdaa bukhaariga oo kale iyo waad ku arki doontaan insha allahu tabaaraka wa ama waad aragteenba xataa eh, tajriidka wuu ku yeelaa xajka eh, nabigeena ala sl sl laba nina aad u wareysay waa jaabir iyo cabdillahi bn cumar radia allahu tacala canhuma yani bitafaasiil ay uga hadleen xadiidka dheero jaabir qayb ka mid ah waa kol iman filay wallah aclam cinda muslim aad ka heli doontaan kanata waayahay atayna jaabir baa u nimid radi allahu ta fasalna waxaan ka weydiinay can xajati الnebi nabig xaggi sal slm faxadaثna wuxuu noo sheegay ana rasul rasulka al sl sl rsulkeenna qaala inuu yidhi low istaqbaltu haddii aan ay ii muuqan lahayd min amri arrinkayga xajka ku saabsan ma stadbartu waxaan gadaal iga muuqday oon ka ogaaday lam asuqi اlhadya xoolo horta sooma kaxayeen oo hadyi ah oo xaramka loo wado maba soo kaxayeenba kow wajacaltuhaa cumratan xajkan iyo cumradan isdhex gelina cumro kale ka dhigi lahaa oo kadibna gadaalana xajka xihan lahaa tamatuc faman lam yakun macahu hadyun qofkii hadyi aanan wadanin falyuxlil ha xalaalooba walyajcalha cumratan cumraha ka dhigo laakiin qofki hadyi wada isaga looma ogola xataa yabluqa alhadyu maxillahuwa meeshii ku alaalooba lagu gowraca ilaa u ka gaaro ayada waxaa weya qofka looma ogolin u xalaalooba waqadima caliyun sayd cali radia allahu taala a ayaa soo galay min alyaman ka yimid bihadyin isna hadyi ayuu soo kaxeeyey wasaaqa rasul rasulka min almadiinati madiina wuxuu ka soo kaxey hadyan hadyi ayuu ka soo kaxeeyey sayd calina isna waa soo xajinaayo yaman ayaad hadyi ka soo kaxeeyey nabigeenana madiine ayuu ka soo kaxey alayh slat slam hadyi wa idaa faatimatu faatima binti rasuuli lah sal slm faatimatu bintu rasuuli sal slm qad labisat waa iyadooba labisatay iyaaban dhar sabiiqan la raanjiyeeyey oo kalar la geliyey waktaxalad indha kuulato isqurxisay dharkeedii caadiga ah intay si fiican isu habaysay waaba qof muxuu ahaa ishabeeyey qaala wuxuu yidhi cali fanalaqtu waxaan aaday nabigeenna cala slam muxarishan xaal aan ahay mid kudira nabigaan kudira cala slam astafti rasul rasuulka allana fata weydiinaa gabadhan waxay samaysay ayaa aan la qunneen inay xalaalowday oo iska ilaamatay muxuuah ishagaajisay oo iska kuulatay oo catarkeeda iska qaadatay oo hawleeda iska qabsatay ayuu ayaa muxuuah uu inkiraya faqultu waxaan ya rasul rasulka allow inna faatimata faatima labisat waxay xihatay hiyaaban dhar sabiiqan ee la ranjiyeeyey amaba kalar la geliyey waاktaxalat wayna kuulatay wa qaalat waxay tidhi amaranii bihi abi salى اllah alay slam aabbahay oo rasuulkeenna sal slam ayaa arrinkan ifaray markuu weydiiyey waxaad subaysaanu ku yidhi waxay igu tiri yidhi muxuu ahaa aabbahay ay faray waaya qaal wuxuu yhi nabigeena ala sl slam sadaqad sadaqad sadaqad run bay sheegtay oo run bay sheegtay oo run bay sheegtay ana amartuha ana aniga ayaa faray saasuu nabig sal sl mar gabdhaha inay dharkaas eh, noocaas xihan karaan markay xalaaloobaan ayaa laga qaadanaya guud ahaana dumarka iyaga dhar ay xirtaanba dhib ma lahan dhib ma lahan baabu takmiiri almuxrimi qofka muxrimka inuu daboolo wejha wejigiisa waraasa madaxiisa wuu kuso aroriyo baabkan baabay inaad madaxaada ninka ragga ah aad mara saarto ama wejiga aad daboosho wixii ku so aroriyo baabkan baabay lama ogola labadaba xadiis laba kun todoba boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بشار وبندار وثقة حافظ قال حدثنا محمد بن جعفر غندر وثقة صحيح الكتاب قال حدثنا شعبة وإمامك قال سمعت أبا بشر أبو بشر وجعفر بن إياس وثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير يحدث عن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجل با وقع كدعي عن راحلتي قادتكيس فأقعصته فأقعصته ويقور جبسي نبا هشيسا وصارنا كسو دعي اسقو حج كجرة كدبر قورتا أوهز مرتي قورتا بش وادنتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه دقا بماء بيئي وسدر قب كدقا حمل قبك wayukafanu waxaa lagu kafanaa fii tawbayn laba marood khaarijan xaaluya ra'suhu madaxiisa khaarijan uu bannaanka yeela rasuhu madaxiisa iyo waju wejigiisa bannaanka waxaa la keenayaa madax iyo wejigii lama daboolay markuu muxuua muxrimka yahay markuu dhintay markuu nool yahna waa la mid fainahu maxaa yeelay fainahu isaga yubcahu waa la soo saari doona yowma alqiyamati maalin qiyama labiyan xaaluya mid isagoo labayk allahuma labayk leh qofkii isagoo muxrima dhinto maalinta qiyaama isagoo labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda waاnicmata laka wاlmulk laa shariika lak isagoo saa ku dhawaaqa ayuu maalinta qiyaama alla hor imaan doonaa subxaana wa wax aad weyn dhinaca int muxuu aha dhulka loo dhiga wax hadda ishkaal muxuu ahaa saas <laughs> kitaab aljanais ku ficnay fatwaas <laughs> soo gudubnay koley aan soo fiirin insha allah adinkana soo fiiriye xadيث laba kun toban boqol toban laba kun todoba boqol iyo toban iyo afaraad waa xadيث صaحيixa qala imam نس أخbarna cabdة بن cabd الlahi الصفاr والkhuزاعي wa ثiqة qala xadaثna abu dawuud wa cmar ibn sacd ibn cubayd wa ثiqaة caabid yani alxafari weyaan can sufyaan athawri uyeyne weyaan muxuu ahaa ma thawri amse ibn cuyeyna martabad had waa thawri laakiin mararka qaar waa imaada ibn cuyeyne meeshaan thawri soo maha canaanu dinaar waa iqatu habt can saciid ibn jubayr raximah اllah can ibn cabaasin radia allahu taala anhuma raxima jamiic aruwaat qalu abdulahi bn cabaas maata rajulu nin baa dhintay faqaala nabig nabig wuxu sl slam iqsiluu dhaqa bima'in biyi wasadrin gob wakafinuu ku kafaniya fii iyaabihi dharkiisa walaa tukhamiruu ha daboolin wajha wejigiisa waraasahu madaxiisa fa inahu isaga yubcahu waxaa la soo saara yowma alqiyaamati mulabiyan xaal uu yahay mid talbiyeysana labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata lak walmulk laa shariika lak waa nin nasiib badan ifraad اlxaji baabu ifraad اlxaji halkan waxaan ka gelaynaa xajka saddex nooc ayaa loo xajiya nooca koobaad waxaa la yidhahdaa alifraad xaj keligiisaad ku dhawaaqi labayk allaahuma xajan xaj keligiisaad xihani waxaa la yidhahdaa alifraad in la gooni yeelo keligiis ka labaadna waxaa la yidhahdaa alqiraan in laisku xambaaro laisdhexgeliyo alqiraan oo hal camal ah la samaynaya niyadii umbaa un i dhawaaqi umbaa un xaji cumr le laakiin waa qiraan waa laisdhexgeli waa laisdul saaraya laisdhexgelin qiraan baa la kan koobaad waa ifraad kan labaadna waa qiraan kan saddexaadna waxaa weeyaan altamatuc tamatuc waxaa weeyaan waa meeshuu rabbigan yidhi subxaana wa faman tamataca biاlcumrati ila اlxaji fama staysara min alhadi qofkii xajka cumro ugu raaxaysto oo ugu dugaalo xajkaa loo dugaalayaa oo waxaa loogu dugaali cumro cumraa qofka ad imaanayaa tartiib wuuna sii barani wuuna sii nasani kadibna xajkiiu marka marka xilliga sideedaadka la gaaro maalin sideedaadka dilxija ayuu magelaya qof kaadna waa tamatuc xajka marka anwaacdiis miiqaa wayaan waa saddex kow alifraad laba alqiraan saddex altamatuc halkaa marka imaamka wuxuu sheegi rabaa xajkii ifraadka ahaa waxaa laisku hayaa fadli badan kee fadli badan xajka makan tamatuca fadli badan makan qiraankaa fadli badan makan ifraadkaa fadli badan culimmada xaramka joogta oo waxaa weeyaan madhabkan xambaliga ah u badan waxay aad u rajaxaan culummada anagana ah xagga joogay waxay aad u rajaxaan tamatuca ah. waxay leeyihiin isaga ayaa fadli badan waxay u deliishanayaan abcan kuwan waa iska le lakin de ilaa waa masalada masale hore qadiim khilaafkeeda ugu horreey waxay u deliishanayaan nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam wuu tamatucay ma cafwan uu tamaniyey low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu اlhadya wala jacaltuha cumra nabigeenna ayaa jeclaysiistay arrinta ayada waa jeclaytay aad buu u jeclaaday oo wuxuu yidhi haddii aan xaaladda saan u ogaan lahaa maanta aan u ogahay haba yaraatee waxaa weeyaan hadyi sooma kaxayeen cumro intaan guta tartiib iska nasto dadkan ay la nastaan aan kadibna xajka gudan lahaa maadaama nabigeenna uu jeclaaday e waxaa fadli badan tamatuca warka isaga war fiican wa waxaad ku fiican yahay ciddii xaj ifraad meeshaan nairobi ka xirato meeshaan baa yani rixlada u dambayso oo xaj aado taarikh afar oo dilxijo ama taarikh saddex oo dilxijo ayaa meeshaan laga bixi karaa wixii ka dambey waa xihanta maalintaasna marka waxaa tihi labayk allaahuma xajan markaa tidhi maalinta aad dhammayn doonto xajkana afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo siddeed iyo sagaal iyo toban toddoba maalmood dharkaada ku taagnaanaysaa toddoba maalmood wax udgaa uma dhowaan kartid jirkaadana marin kartid toddoba maalmood ma guursan kartid mana guurin kartid toddoba maalmood cidiyahaada iyo timahada meelay ku yaallaan ma taaban kartid toddoba maalmood sarwaal ishaar iyo funaanad iyo baabkaas uma dhawaan kartid toddoba maalmood yacnii maxduuraat alixraam ugaarsi iyo wax badanaa lagaa qofkan sidiisa waxaan laguma ogola waa dhibi bini aadamku waa saas haddii hadda aan maanta albaabadan kulli ay furan yihiin oo intuu istaagay wiilasha waardiy ay istaageen albaabkaas oo dhahaan meesha aan la soo marin intaas bas ay dhahaan namaqashiyaan albaabadan kul laga so guda agga laada kullu mamnuucin marquub wa wixii lagu diida waa marquub hadda kaba soo qaada soonka marka la soomay inaad biyo cabto ama timir cunto ama aad cunno cunto maxay tahy bini aadanka qofka yacni hadda wax weyn ma ahan laakiin marka biyihii lagu diiday maalintii oo ajar badan waa lagu sina lagu yidhi baabur rayaanaad ku gelaysaa lagu yidhi galabtii waa qamaama qofka qamaam geel oomano muxuu ahaa un meel dawa la keenay ama ceel la keenay oo kalo ama war ama webi marka waxaan kala jeedaa intaasaad ku taagnaan dharkaagi waaagi beriyaa waxaa dhacday wadaad raggeena soomaalida oo meeshaan culimada ka mid ah fuqahada midda kale waaan ka soo booday taarikh afar waan ku dhahay laakiin inta badan annaga waxaa inta laga taga dilqicda labaatan iyo afarteeda labaatan iyo afar dilqicda ama labaatan iyo an ama labaatanka dilqicda ayaa meeshan aad ka baxday tobankaas beri iyo tobanka labaatan beriyaa markaa ku taagnaani wadaadka marka ba diyaaradda dhanba waxaa weeyaan waa cumro sheekh cali guur aleyh ramat llahi raggiisii fatwooday aan kuso aan kusoo noqon rabaa marka kadibna waxaa lagu wada dhawaaqay cumro kadibna xajkana tamatu markaasuu intuu daf dhahay ayaa wuxuu yidhi waxaas waxba kama jiraan waxaa fadli badan in la cumray in in in ifraad laga dhigo waana runtiisa meel cidlo ah laf laf laf eh, qalalan ama angegan toofinku toobin kuma haye madhabka shaaficigaa sidaa qaba daliilkeedana daliilkeedasana insha allahu tacala waanu tegi doonaa wadaadkii marka weliba intaa wax sii dheeriya haddana wuxuu qabaa madhab cajiib aho dharkii uu ku ixraamtay dharan ahayn muxuu iskama bedeli kara haddii kaba soo qaad dharkii uu kaa wasaqooba waxaa banaan in dharkasaa intaad iska bixiso inta lagu dhaqaa kuwo kale aad soo gadato oo iska xihata dhib ma laha oo laakiin ixraamkii ah ishkaal ma laha isaga maya wuxuu qaa madhab ah dharkii aan ku ixraamtay ayaan ku xalaalooba labaatan camal oo dilqicda ayaana meesha la tagay furqonba ma taqaanaan ixraamkii ninkii qumadan qumad intuu madoobaaday kadeedmay rafaaday dadkii dhan waa dhalaalan oy barwaaqaysan yihin oy cibaadaysanaan oy xaram ku jiraan nicmada ilahay gaaren subxana wa tacaala isagana qumad intaan noqday baalkii muxuu ahaa exraamkii wuu ku madoobaaday keligiis marka nin walba dhinacuu ka maraya dhinaca laga mari mana qabaysanaya de wixi moogtahay wuu isku adkaynaa m yani sideedaba diintan waa yusri iskuma adkay marka dhankaas fiirisa marka oo taysiirka dadka iyo tashiilkooda iyo xaaladda aad fiiriso iyo diyaaradahan xataa aadan ogeyn xilli ay baxaan xilli ay muxuu ahaa ay tagaan iyo waxaan la ogeyn oo waxay isku yara qasan yihiin amatuca dadka udhib yar araq ayagaa udhib yar nabigeena markuu lahay low istaqbaltu min amri mastadabartuna irfaaqaas iyo dadka in loo dhimiriyay ayuu ka fiirinaya sal ala alay slam qodoba qodobkaas qodobka labaad ifraadka shaaficiyada waxay qabaan inay ifraadka fadli badan yihin maxaa yeelay nabigeena wuxuu xirtay calayhi salaatu salaam ifraad waa ay leeyihin wuxuu nabigeena ku xajiyey ma qiraan baa miso ifraad waa laisku hayaa sida raajixa waxaa weeya qiraan buu ahaa oo cumro iyo xaj isku jirta ay ahayd qolihii ifraadka ah marka nabiga wuxuu sameeyey waa camalkii camalkii wuxuu sameeyey xajka laakiin dhawaaqad ku dhawaaqay ayaa cumro ay la jirtay oo ku dhex jirtay laakiin camalka uu samaynaya kulli muxuu ahaa xajka ifraadka camalkiisu samaynaya qolyaha qiraankiirin ayagana waxaa weya xadiidka anas waa noo imaan doonaa labayk allahum xaja cumrata nabigu isku daray marka qolyaha marka muxuu ahaa kale oo saddexaadna waxay leeyihiin qiraanka fadli badan maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rabbiga abuurtay ayaa u doortay camalka ugu ficnay oo camalka aad gutay muxuu ahaa qiraan wa calayhi markii qiraankaasa u fadli badnaa shaaficiyadna waxay leeyihiin ifraadka u fadli badnaa lianna nabiga camalka aad gutay muxuu ahaa ifraad ma isla xashira fadl haa ifraad hadduu xirta ood labayk allaahumma xajan dhah ood halkan ka xirta ama aad yelamlama ka xirta ama aad ka xirta eh, mawaaqiidda kale aad xirto waxaa ka xaaraan waxyaaba aad intii xajka dhanka xaareen baa ka xaaraan khalaas eh, waa maxduuraadka ixraamka horta lobsulmakhiid dharkaan hadda khamiisyada iyo iyo waxa noo taalnay koorarkaan iyo waa ka xaaraan waxaa ka xaaraan adiyihii inuu iska jaro waxaa ka xaaraana inuu timihii meelay ku yeelan u taabto waxaa ka xaaraan inuu catar iyo wax udga marsado waxaa ka xaaraan reerkiisa inuu la baashaalo ama mid muxuu ahaa culus ha noqdo in mid khafiifa ah, noqdo labada looma ogola waxaa weeyaan waxaan la ogolayn sidoo kale dhanka kale waxaa weeyaan inuu wax guuriyo ama uu guursado looma ogola waxaan loo ogolayn inuu muxuu ahaa sayd iyo ugaar uu la imaado haye ku dara ya sheekh madaxa inuu dato looma ogola iyo wejiga toona waa israacsan yihiin maxaa kale inahaas wa ya hawas axsanta dharka aad watay oo labada qayd toban xaba labaatan xaba hadduu intuu boorso ku rid markuu muxuu ahaa salaad kastaba uu iska bedelo midki iskaga bedela wax dhib ayu leeda malaha qabaysku waa qabaysana laakiin wax udgaa kuma qabaysanay saabuun catar waa iska ilaalinayaan saabuunaha loogu tara tange saabuun geedka iyo aas ku qabaysanaya ayb nam ha ha ha ha waxay ku kala duwan yihiin ninka halkan ka kaxeey hadiga amaba meelaha dhaxaa kasii kaxaysta oo wato markuu magaalada gala ninka isaga ah ilaa aad tobanaadka ka gaaro ood xoolahaas ka gowraca cumro iyo waxad bedeli kara maarka camalka aad xirtun baad laazimaya hadduu qiraan ahay qiraanu laazimi hadduu ifraad ahayn ifraadu laazimi tamatuc asaga looma ogola nihaa'iyan hadduuba hadyi wado labada camal basaa loo geliya qofka hadyi kaxeeyey oo calaamadii inta u yeelay amaba kuruska laga yar dhiijiyo ama kaba iyo wa qoortaa loo suray iyo qurquraha loo suray oo calaamadii lagu garanayo kaxeeyey looma ogolo waana ka xaaraan inuu taxalulo taalul ah, ah, ah, bicumra looma ogola labada camal mid samaynaya ifraad amaba qiraan bas saas weeyaan ya hadduusan haddi wadin marka wuu bedeli karaa adhowtayna muxuu ahaa tamatuci wuxuu ka iibsanayaa siduu shariifka sheegay wuxuu ka iibsanayaa eh, maka ayuu ka iibsanayaa waaba turan yihiinba waa yahay horey aan u socona marka ifraad اlxaji caawa waa <laughs> ala fadhiiste ifraad اlxaji xajka oo la gooni yeelay ayuu baabkan u baab yahay marka idan acmaasha la guta anwaacu nusugaa la yihahdaa isilaaxa loo yaqaana mataqaana anwaacu nusug nusuga noocyaalkiisa ثalaaثa alifraadu wاlqiraanu wالtamatucu yaa fadli badan yaa dhib yar horta sababto waa dhib yar yaa fadli badan ya sheekh <laughs> adinka xanaabila noqdeen kullig <laughs> shaaficiyada maanta waa hay hay axsanta axsanta kaas aad iyo aad aad iyo aad axsanta axsanta waayahay cabdiaxad wuxuu leeyahay shaaficiyada markaay ifraadka fadli badan leeyihiin tii hore o ahayd ilaahay baan rasuulkiisa u doortay markay ka tagaan waxay raacinayaan oo kale uu leeyahay waana sida saxda ah oo adiladooda ka mid tahay in ifraadka markaad xerato wax dhiigga lagaama rabo laakiin qiraan haddii aad samayso waxaa lagaa rabaa inaad ugu yaraan neef ari gowracdo neef arigaa lagaa rabaa haddii aad tamatoc samaysana neef ariyaa laga rabaa laakiin ifraad markaa tahay wax la kaba ma lahan waa kaamil kab ma jiro saasuu leh ay leeyihiin marka adilada iyo tacliilka culamada waa badan yihiin baabu ifraad اxaji xajka oo la gooniyo ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun toddoba boqol iyo toban iyo shanaad waa xadis صaxiixa qaala imam ns abarna cubaydullahi ibn saciid الsarksi wa iqatu suniyu ma'muun waisxaaqa ibn mansuur alkawsaj wa iqatu habt can cabdiraxmaan ibn mahdi can malik ibn anas imam dar hijra can cabdiraxmaan ibn qaasim ibn abi bakr sidiiq miya ibn maxamed ibn abubakr sidiq weeyaan waa iqa can abihi abihiis alqaasim ibn maxamed ibn abubakr sidiq waa iqa isna can caaishata radi allah ta anha ana rasul sl sl slam afrada wuxuu gooni yeelay alxaja xaj ayuu gooni yeelay yaa qaba arrinta ayadaa umuna caaisha maxaa yeelay camalka la sameeye waa camal xaj bes aha la sameey laakiin waxaa noo imaan doonta ninka la yidhaahdo anas ibn malik oola nabigeena calayhi salaa salaam anaa maqlay ma ilmaad naga naga dhigaysaan sida ilmihii maxaad noola dhaqmaysaan anaa dhegaysta nabigeenoola sal l slam labayk allahuma xaja wacumra anaa ka maqlay ma garateen marka dadkii yidhi marka nabigeenna ifraad u ahaa iyo qiraan u ahaa waa isku noco isma diidana qofkii maqlaaya marka oo markuu ku dhawaaqayo maqlaayna wuxuu le waa qiraan qofka aan maqlayna meelfa ka joogayna camalka u sameey waa camalka ifraadkun intaas wa intaas wa waay xadiid laba kun todoba boqol tobaniy todobaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna yaxya ibn xabiib ibn carabiy waa iqa can xamaad ibn zayd ibn darham waa iqatun tabta can shaami ibn curwat waa iqatun faqiih xadiidan ka booday nacam xadiid shaadaan ka booday laba kun todoba boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid shaada qaala alimam nas akhbarna qutayb ibn saciid can malik imam daar alhijra can abi aswad abulaswad waa muxamed بن cبدiرحمaن الqرشي الأسدي واثقة عن عرة بن زبير عن cائشhaةa qالت وt بن عاشha أhل رasuل رsul وuu ku dhawاaqay بالحaجi حaج ayuu ku dhawaaqay شaad شhuduud ayaa lagu xukumay kan horan maa loo raacin waay kan horan maa loo raacin waay xadيث لaba kun todoba بqل toban iy todobaad waa xadيث صaحيiحa qال الإمام مسلم بن يحيى بن حبيب بن عربي وثقة عن حماد بن زيد بن درهم عن هشام عن أبيه بن عروة weyaan هشام بن عروة عن أبيه أبيس عروة بن زبير عن عائشhaة رضي الله ت عنها قالت بن عائشة kharajna waan baxnay maca rasul nabiga la jirkiis ayaan baxnay sal slm muwaafiina annaga oo ku siqayno ama ku dhowaannay ama sanka saarnay lihilaali dilxija bisha dilxija sanka saarnay faqaala rasu rasul wuxu yh sl slm man shaءa qofka doona an yuhila bixajin xaj inuu ku xarmado ood ku dhawaaqa falyuhilha ku dhawaaqa xajku labayk allahuma xajan ha yidhahdo waman shaءa qofkii doona an yuhila bicumrati cumra inuu ku dhawaaqana falyuhila bicumra cumra ku dhawaaqa xadidka laba kun todoba boqol iyo toban iyo sideed waa xadid saxiixa qaala imam nas abarna maxamed ismaaciil aلطabarani waa iqa abu bakr weeyaan qaala xadaثana axmed ibn maxamed ibn xambal waa imaamkii axmed ibn axmed ibn xambal الshaybani almarwazi albaghdadi alimaam iqaة اlxaafid اlfaqiih اlxuja wanaagiisa koleyba iyo qiimihiisa iyo imam ahli sunna wuxuu ku noqday waa taqaanaan qalu xadaثana yaxya ibn saciid alqaطaan waa iqaة tabt qaala xadaثana shucba qaطaan martabada la jooga halkan isagoo axmed imaam uu ah sheekh ayuu joogaa xadaثana shucba wax kale ma ku haysaan oonan qaطaan ahayn alansaari ma ku haysaan waa maya qaala xadaثana shucba qaala xadaثanii mansuur wa sulayman acmash can ibrahim yaziid الnakci can aswad ibn yaziid الnakci can caaishaةa radi الlahu ta anha qalat waxay tir umuna caaisha kharajnaa waan baxnay maca rasul aan la baxnay sal slm laa naraa aanan arkaynin ilaa anahu aj inuu xaj yahay wux uu xirtay annaga oo saas ayada muxuu ahaa ay noo muuqata ayaan baxna ay leedahay umuna caaisha radia allahu tacala an ardaha baab اlqiraan xajka iyo cumrada oo laisdhexgeliyey oo hal camal loo sameeyo baabkan ubaab xadidka laba kun todoba boqol iyo toban iyo sagaalaad wa xadid casharka maad dhinac kale u guurtaan gabdha dhan kale u guura khayr lahansi ama codka hoos u dhigto xadidku waa xadid saxiix waa laba kun todoba boqol toban iyo sideed waa xadid saxiixa qaala imam nas akhbarna maxamed ismaaciil maya akhbarana isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala anba'ana jariir ibn cabdilxamid الdabi wa iqaة habt can mansuur ibn muctamir wa iqaة gabdhaha casharkoo ku akrinaysaan gabdhaha casharkoo ku akrinaysaan khayr laan siiye codkiina waa laga akrinaya darsiga qur-aanka ama hoos u dhigta ama meel kale u guura jasakum allah khayran gabdhaha qur-anka or ka meel kale aada waa yahay xadiidka oran ku noqonaya way naga goyen gabdhaha أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحمدلي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن معتمر عن أبي وائل شاغي بن سلمة وثيقة المخضرم قال قال الصبي الصبي ابن معبد ومقع سلي الكوفي التغلبي وثيقة المخضرم آهي قال الصبي صبي ميادهم الصبي صبي سمه magacaasu leh ibnu macbad alkuufi taqlabi iqat mukhadram ayaa wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa acraabiya nin reer baadiyeah oo nasraaniy waliba krishtan ah fa aslamtu waan soo islaamay fa kuntu waxaan aha xariisan mid ku dadaala cala aljihaad inaan jihaadaan aad ugu dadaali jiray fa wajadtu alxaja xajka ayaan arkay iyo alcumrata cumrada maktuubayni in ay farad igu yihiin labadaas calaya korkayga fa ataytu rajulan nin baan u imid oo min cashiiratii qaraabadayd ka mid yuqaal loo yidhahdo huraym hudaymi ay u qoranta hudaym axsanta sida saxda waa hudaym hudaym ibn cabdillaah la yidhahday aan muxua u tagay oon qaraabanahay fasaltu waxaan weydiiyey arrinka asaga waan ka weydiiyey faqala wuxu ijmachuma labadoo isu gey xajka cumradii hal mar isku darso uma adbax waxaad gowracdaa maa staysara min alhadyi wix hadyiho kuu fududaada faahlaltu bihima waan xirtay falamaa goortii ataytu aan imid alcudayba meel kuufo agteeda ah ayaa cudayb la yihahda oo biyi ahayd aan imid laqiyanii salmaan ibnu rabiicata wa zayd ibnu sawxaan suuxaan labadanina muxuu ah ila kulmay wa ana anigan uhillu bihima anuu ku dhawaaqi xajkii cumradii fa qaala wuxuu yidhi axaduhumaa midkood wuxuu yidhi liaakhari maa haada kan ma ahnin biafqaha midka fiqi roon oo ka aqoon roon min bacayri ritigiis <laughs> kan ii ritiga uu saaran yahay agga iigi diintawaa ka siman yihiin waa ritiga mxuu ahaa ritiga iqigiis iyo asaga iqigiis waa isleeyihiin maa haada ragga mogta waa isku tuuraan carabtana qaar waxaa ku jira saraaxo badan qaar mujaamalo badan way ka buuxaan maa haada kan ma ahani biafqaa mid ka faqiihsan min baciri ritigiisa faataytu cumara inu yimid radi allahu taala faqultu waxaan ya amiir almuminiin amiir almuminiin inii aniga aslamtu waan soo islaamay wa ana xariisun anuu ku dadaala cala aljihaadi wa ana aniga xariisun waxaan ku dadaalay cala aljihaad wa innii ana wajadtu waxaan helay ama la kulmay alxaj wacumrata maktuubayna calay inay fard igu yihiin ayaan ogaaday weyaan wajadtu bima calimtu faataytu hudaym ayaan u imid hurayn baa idin qoran ibna cabdilah baan u imid faqultu waxaan idhi yaa hanna ee yaa haada warkanow inii ani wajadtu alxaja walcumrata maktuubayni iligu fard yeela ayaan muxuuha ogaaday caliya faqaala wuxuu yidhi ijmachumaa jamci isku dar oo israaci uma dabax gowrac maa tastaysara min alhadyi waxadyi kuu fudaado faahlaltu bihima waan xirtay xaji cumrada ayaan xirtay waa qiraankii falama atayna alcudayba meeshii biyaha macaaneed markaan imid laqiyanii salmaan ibnu rabiicata wazayd ibnu suuxaan ayaa ila kulmay faqaala axaduhumaa midkood wuxuu ku yidhi laakhari maa haada kan maahan biafqaha mid ka faqiihsan oo ka aqoon roon min baciiri ratigiis nin ratigiis lala sifa ka waro yani waxay ku inkirayaan inuu xajkii cumrada israaciyo faqaala cumar wuxuu yidhi hudiita lisunnati nabiyika sala allahu calayhi waali wasalam waxaa lagugu hanuuniyey hudiita waxaa lagugu hanuuniyey lisunati nabiyika nabigaada sal slm sunnadiisi ayaad ilaahay ku waafajiyey nabigani qiiraan ayuu samay soma ti yaa lagu waafajiy wa oo meel fiican baad ku dhacday waxyaaba ay soo deliishanaan qolyaha qiiraanka fadli badan lahna waa tanaa ka mid ah xadيث لaba kun todoba boqol iyo labaatanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam ن أخبرna isحاq بن ibrahim الحمdلي qala أنbأna مصcب بن مقdام الkhثcمي wa صدوq lah أwhام عن زائد بن qdامة الثقفي wa ثiqة tbt صاaحب السنة عن منصور معتmر wa ثiqة tbt can shaqiiq bni slmta waiqat mkhadrm qaala anbana subayu fadakara mila ayuu sheegay qalu i faataytu cumar baan imid radi alah ta ada faqasastu caleyh qisad qisada ayaan sheegay ilaa qowlahu qowlkiis man yaahana kuma jirin lakiin xadidka hore isku lafdi isku macno yihiin xadii laba kun todoba boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasi aqbana cimran yaziid alqurashi aw طaai mowlaahum saduuq qaala anbana shucayba yacni bn isxaaq alqurashi اlumawi iqat rumya bialirja qala أنbأna iبن jurayج cبdملك بن عزيز بن jrير wa ثiqة tbt rumya ثiqة tbt yursil ويdlis xا xadيثku u taxwiiliyey imaamka cali رaحmat الlah وأخبرني إبراهيم بن xaسن الkhطcمي wa ثiqة qala xadثna xajاaج بن cawر xajaaj alacwar weeyaan wa iqatun xajaaj ibn xamd alacwar wa iqatun tabtun tagayara fii akhiri lama qadima baghdad qaala qaala ibnu jurayjin khabaranii xasan ibnu muslim ibnu yanaaq weeyaan almaki wa iqa can mujaahid ibni jabr wa iqatun imaamu fi اtafsiri wاlcilm wagayrihi can rajulin baa iiga warrameen oo min alciraaq yuqaalu lahu loo yidhaha shaqiiq ibnu salamata abu wa'il weeyaan waa iqatun muqadram ana rajulin nin oo min bani taqlib taqliba ah yuqaalu lahu loo yidhaha asubayu loo yidhahdo ibnu macbad wa kaana wuxuu aada nasraaniyan fa aslama wuu islaamay fa aqbala wuu soo qaabilay fii awali ma xaja markuu fii awali maa xaja markii u horraysa uu xajiyey falaba wuxuu ku dhawaaqay bixajin wacumratin jamiica labayk allaahuma xajan wacumratan buu ku dhawaaqal mar fa huwa kadalika fahuwa isaga kadalika sidaas isagoo ku sugan yulabbii bihima oo ku dhawaaqa jamiica labayk allahuma xajan wacumratan labayk allahuma xajan isagoo la ku dhawaaqa famara calaa salmaan ibn rabicat wazayd ibn suuxaan muxua uu soo maray faqaala axaduma faqaala wuxuu yidhi axaduma midkood laanta adiga yaa adalu ka lunsanaan badan min jamalika haadaa ritigaadaad adiga ayaa ka lunsanaan badan yani waa ka faqi yartaba faqaala subay wuxuu yidhi falam yazal kama zuulin fii nafsii naftayda arrinka aad buu ii taabtay nin la yidhi ritigaad haltoo tahay ya qalbigu kaa taabana mogta xataa laqiitu cumar ibn khaaab ilaa aan kala kulmo fadakartu dalika la arrinkaas ayaan u sheegay faqala wuxu duyta lisunati nabiyka sal slm sunnada nabigaada ayaa lagugu hanuuniyey faqaala shaqiiq ibn slm wuxuu kuntu waxaan ahaa akhtalifu mid u noqnoqda ana ani masruuq ibnajdac ayaa ku noqnoqon jirnay ila subayi ibnu macbad nastadkiruhu annaga oo inaadna xasuusiya ood nooga celiya ku dhadhansanaya ma falaqad ikhtalafna ilayhi waxaan u noqonay minaaran dhowr jeer ayaan u noqonay ana aniga masruuq ibnujdac yani markaad cilmiga qiimo badan yihi hadda qisoodhin soo ma arkin iyo cilmi aad u baahanta ood sheekha kuu sheegay ama qof kale aad igu celileedo mar kasta aad dhensana soo ma arkin yani cilmigaad noocaas ahoo lisraacina ayaan ku raaxaysan jirn o dhadhansan jirn ayuu lay xadiidka u dambey insha allah casharka caawa laba kun toddoba boqol iyo laba iyo labatan wada xadiis saxiixa qala alimam nusl akhbarani cimraan ibn yaziid waa saduq qala xaddaثana ciisa wahab ibn yunis wa hiqat maamuun qala xaddaثana ashcaf ashcaf alacmash ay u qoranta axsanta acmash meeshaan ashcata ah qalin weyn mariye alacmash waa waa imaamka ataqarin salaymaan ibn imran alkaahi wa can muslim albain muslim ibn imran albain weeyaan waa iqa can cali ibn xusayn ibn cali ibn abi aalib weeyaan waa iqatun faqiihun faadil mashhuur can marwan ibn xakam laa tahbutu lahu suxba qaala kuntu waxaan ahaa jaalisi mid fadhiya cinda cumaan ibn cafaan ayaan la fadhiyey fa samica wuxuu maqlay caliyan sayd cali yulabii bicumratin cumra i waxajatin xaji cumro israacina ayuu arkay labayk allahuma xajan wacumra ama cumratan waxaja faqala wuxuu alam nakun miyaanan ahayn nunha can hada arrinkaas mid nooladiidu miyaynan ahayn yani yaa diida waxaa diidi jiray muxuu aha sayd cumaan qala wuxuu bala walaakinii aniga samictu waxaan ka maqlay rasul lahi ka maqlay sal slam yulabii bihima yulabii isagoo talbiye ku samaynaa bihima ama ku dhawaaqa jamiican wada jirkooda falam adac kama aanan tegin qawla rasuuli rasulka qawlkiisa liqawlika adi hadalkaada cutmaan uguma tagaan saasuu yidhi radi allah ta marka camalka la guta oo xajka ama anwaaca nusuk nusuka iyo camalka la guta habka loo xirto waa saddexun alifraadu waa xaj keligiisa alqiraanu xajkii cumrada oo hal camal ah laakiin niyadii iyo dhawaaqa un hal mar labayk allahuma xaj cumr la yihahdo iyo tamatuc oo cumradii in lagu dhawaaqa oo la dhammaysta la iska danaysto daraad adduun iska qabsatid kadibna markii la gaaro maalin sideedaadka aad ku dhawaaqda labbayk allahuma xajan kaana waxaa layiha tamatuc tamatuc iyo qiraanka marka waxaa laga rabaa min hal neef oo inaad gowracda hada wallahu aclam w sal allah waslam abdi rasuli mustafaa